الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkani waa kii konton iyo sagaalaad ee ka mida min riyaad saalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray baabu اlkhawfi min allahi subxaanaه wa tacaala ilahay in laga cabsado ayaynu ku soo jiray axaadiis dhowraynu soo maray waxaynu ku joognay xadiidka umalayn wacan samra bni jundub radi allahu tacaala canhu ana nabiy allahi sal allahu alayh ali wasalam nabiga ilaahi wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi minhum man ta'huduhu الnaaru ilaa kacbayhi wa minhum man ta'huduhu ilaa rukbatayhi wa minhum man ta'huduhu ilaa xujzatihi wa minhum man ta'huduhu ilaa tarquwatihi rawaahu muslim markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka sheekaynayey banka qiyaamo marka qoraxda la soo dhoweeyo dadka dhakadooda la keeno nin walba meeshuu u gaadhaya dhididkiisu iyo cadaabkiisu ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi minhum waxaa ka mid a ah ahlulmowqifka dadka banka qiyaamo taagan ama naarta la gelinaya la cadaabaya labaduba man ta'khuduhu naaru inay naartu u gaaraysa ilaa kacbayhan qawiyada naar iyo cadaab sidii biyahoo kale kuu qabanaya labada anqow ta'khuduhu naar miday naartu u gaadhayso ilaa kacbayhi labada anqow oday kaboohaysna dad baa yidhaahda oo labada anqow ee midna bannaanka u baxsan yahay midna gudaha labada lafoodee soo taagan leh wa minhum waxaa man ta'khuduhu nimay u qabanaysa naartu ilaa rukbatayhi labada low ama labada jilib wa minhum waxaa ka mida man duul ta'khuduhu ay u qabanayso u gaadhaysa naartu ilaa xujsatihi hoosguntigiisa meesha laga guntado wiiqa ama sinta meesha suunka lagu xidho ama macawista lagu xidho ayaa xujsada la yidhaahdaa halkaasay u gaadhaysaa oo aad moodaa markaa shirki kale barhkii citaalkaadi nuskii wa minhum waxaa ka mida man ta'khuduhu nnaaru nimay naartu u qabanaysa ilaa tarquwatihi kalxamaha tarquwada waa labada lafood laftaas iyo laftaa ee meeshaa dhunta u dhaxaysa ayaa tarquwada la yidhaahda rawaahu muslim dad ay afka u gaadhayso halkaas ay xakamaynaysaa jira dad ay laqaysaa jira nin walba meeshay u gaadhaysu nabigu tilmaamay marka maxalushaahidku waxaa weye naarta noocaasa in laga cabsado oo loo diyaargaroobo oo ilaahay laga cabsado oo la yska ilaaliyo naarta laga fogaado oo xumaha laga dheeraado ayaa laga wadaa alxujsatu waxa weeye xujsadu macqid lizaar macawista meesha lagu gunte lagu xidho taxta surrati oo xudunta ka hoosaysa xudunta hoosteda macawista la mariya dadna xuduntaayba saaraan asal laakiin waa inay ka hoos marto watarquwatuna waxaa wey bifatxi taa'i wadammi lqaaf taada la kor dhabo qaafkana la godo waxaa wey hiya alcadmu waa lafta alladii laftaasoo cinda haqrati annaxar dhuunta meesha dhuunta dhaqdhaqaaqdada ah lafta u dhoweeye laba lafood lafna halkaasay ka soo jeedaa halkan dhexdana waa meesha dhuuntayda godnayd ee xoolaha sida geeloo kale marka la gowracayo laga wareemi jiray walilnsaani aadamuna wuxuu leeyahay oo u ahaatay tarquwataani laba lafood oo kalxamal la yidhaahdo fii jaanibi annaxri oo dhuunta dhinacyaha ka ah dhuuntaada labada araf ka ah ruuxa haddii asagu cayiloon inuusan markuu istaabto lafta waayaa laga yaaba laakiin nimankii nacaatada duruub waa taaban kartaan laf soo taaganoo geeska ah iyo mid soo taaganoo geeska ah halkaa dhuuntana ay god noqonayso idan intaas waa hariibka uun sheekhu rabo inaad fahantaan uun maxamedu waxaa weeye naartu nin walba camalkiisa xun intuu dhan yahay ayay u gaadhaysaa marka waa in ilaahay laga cabsado marka la iska ilaaliyo shayga khawfka la yidhaahdo culummadu labay u qaybshaanoo khawfulcaama iyo khawfulkhaasay yidhaahdaan khawfulkhaasa hadda inagu ma geli karo laakiin khawfulcaama bulshoweynta muslimkaa ah, waxa keena ilaahay subxaanah wa tacaala inay ka cabsato waa saddex arimood midda koobaad waa atasdiiqu bilwaciid midda labaad waa altadakuru biاljinaaya midda saddexaad waa muraaqabat alcaaqiba saddexdaasaa loo qaybshaa addoonku inuu rabbigii ka cabsado oo ilaahay u teela dhigo oo is-ilaaliyo oo cadaab iyo naar uu iska ilaaliyo waxaa kow ka ah in altasdiiqu bilwaciid inaad rumaysan tahay goodiga ilaahay subxaanah wa tacaala naar buu rabbi ku goodiyey mujrimiinta in la cadaabibu rabbi ku goodiyey cadaab iyo naar naarbu inoo sheegay xisaab xisaabbuu rabbi inoo sheegay rasuulkaa ka hadlay altasdiiqu bilwaciid ilaahay waxyaabuhu ku goodiyey ee mujrimin loogu talagalay ee cadaab iyo naar iyo mulxaqaadkiisi ah waa in aad rumaysan tahay midda labaad waxaa weeye atadakuru biljinaaya dembigii aad gashay waa inaad xusuusan tahay dembigii aad gashay waa inaad xusuusantahood garato xumahaad samaynayso inuu xumaan yahay waa inaad fahansan tahay lagugu ciqaabi karo aakhariyo adduunba adduunkana ciqaab lagugu soo dejin karo aakharana naar lagugu geyn karo atadakuru biljinaaya rumee goodiga ilaahay xusuuso xumahaada saddex waa maxay ka cabso cidhibta dambe aayaateen xun muraaqabat alcaaqiba goormaa lagu qaban goormaa lagugu cadaabi goormaa ilaahay kaa aargoosan goormaad waa inaad niyadaada ku jirto oo aadan ka aamin noqonin ilaahay makrigiisa iyo cadaabkiisa iyo intiqaamkiisa altasdiiqu biاlwaciid wاltadakuru biاljinaaya wاlmuraaqabatu biاlcaaqiba taasaa keenta asbaabta khawfka keenta waa khawfulcaama asbaabtaa wey intaa haddii midna lagaa waayo ilaahay ka cabsan maysid xukmu اlkhawf muxuu yahay ilahay in laga cabsado xukumkeedu waa maxay ilaahay in laga cabsado subxaanahu wa tacaala waa ruknu min arkaan اliimaan ruknun min arkaan اliimaan ninkan alla ka cabsanaynin muslim ma aha iimaankiisuna ma asaxahayo alkhawf min اllahi subxaanaه wa tacaala waa ruknu min arkaan اliimaan laa yasixu اliimaanu ila bihi walidaalikay culummadu ku yidhaahdeen haddii ruuxa aadamaha ee muslimka uu macsiyo sameeyo macsiyadu uu samaynhayeena uu u sameeyo sidii shay bannaanoo kale waxaa laga soo qaadayaa inuu macsiyadaa bannaystay oo istixlaalay oo alla uusan ka cabsanayn waana ku gaaloobaya diinku kaga baxaaya idan alkhawf min allahi subxaanahu wa tacaala waa ruknun min arkaan اliimaan la'aantiina iimaan ma asaxaya mana sii jiray jumlatan wa tafsiilan min xayu اljins si guud marka la fiiriyo alkhawf min allahi subxaanaه wa tacaala waa rukn min arkaan اliimaan tafaasiisha iyo marka la fiiriyo aaxaadda iyo afraadda iyo masaa'ilka iyo dunuubta kaa dhacayana mid walba waxaa lagaa raba rabbi inaad kaga cabsanayso haddii dhaqankaada iyo falkaada iyo ficilkaadu iyo qalbigaadu laga dareemo dembigan markaad samaynaysa inaan cabsi kugu jirin oodan waciidka rabbi rumaysnayn ama inuu dembi yahay aadaan u arkaynin ama aadan cidhibto dambe ayatiinka ayaatiinka qoobgariir iyo cabsiada iyo walwal aadan ka qabin ood u samayso macsiyadii ficla almubaax min hayri taxarujin walaa mubaalaah waxay isu bedelaysaa kufri macsiyo way ka tegaysaa hawshaa inaad aad u fahantaan ood ka fiirsataan waa muhiim jiddan bacdu ahlicilmi baa leey tacriifiya ma huwa alistixlaal dunuubta in la bannaysta maxay tahay dunuubta in la banaysto waa maxay waxay yidhahdeen culammada qaarkood waa inaad shaygii macsiyada ahaa u samayso sida aad shayga bannaan u samaysoo kale shay macsiya oo dembi ah ayaad waxaad u samaynaysaa oo markaad ku dhacayso eed samaynayso aad u muuqanaysaa nin samaynaya shay bannaanoo biyo cabbahayoo kale dad khamrada u cabto sida biyaha caadiga loo cabbo oo zinada u samayso sida haweenka xalaasha loogu galmoodo oo ruuxa muslimka aad u disha sida digaagga iyo xoolaha loo gowracdoo kale dareen la'aan baraadli'i danqasho la'aan cabsi la'aan maxaa lagu odhanaya waad bannaysatay macsiyadan waadna ku gaaloobaysa iska ilaaliya alistixlaal ma aha ictiqaadu alxaraami xalaalan tacriifkaas waa tacriif aan sax ahayn wadaaddo badan ha sheegeen kuwo kitaabkan sharxay ha sheegeen waa tacriif baatila laa yuwaafiqu muctaqada ahli sunnati waljamaca istixlaalku waa maxay waa an tafcala alxaraama kalxalaali aw ficla alxalaali min hayri taxarujin walaa mubaalaah asalkan haddaan idiin sheegay inuu alkhawf min allahi subxaanah wa tacaala uu yahay ruknu min arkaan aliimaan buuna u noqonaya waa inaad waciidka ilaahay rumaysan tahay haddaad rumaysan tahay waxaad rumaysan tahay uurkaada waxa jira afkaadaa kaa xada wey way kaa muuqanaysaa dembigan hadduu dembi kula yahay ood xusuusan tahay in lagu ciqaabi karo aaminsan tahayna dareen baa kugu jiraya sidii biyo caadi ah iyo caws la jarahay u samayn maysid muraaqabat alcaaqiba nafs ashay nin walwalhayo qoobgariir ku jiro oo maxaa iman doona ilaahay qaabkee kula dhaqmi doonaa ma lagu cafiyi doonaa ma lagu ciqaabi doonaa ciqaabta ma laguu soo dadejiya ifka inta la joogo mise aakharaa lagu sugin nimay beerkiisa iyo wadnihiisa ku duuban tahay oo ma dhaqmo waxaan aad samaynaysa iyo dhaqanka aad samaynayd ku samayn xaaraanta iyo macsiyadoo kale falkaadu qaabkana wuxuuna tusayaa saddexdaa arrimoodba inaysan qalbigaada ku jirin buugga aysan kuugu qorayn hawsha inaad fahantaan waa muhiim jiddan habeenka dhoweydaaynu ka hadlaynay waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar xanafiya markay lahaayeenna masalada waa idinku soo baraarujiyey adaa la yskaga ilaaliyo walidaalika salafkeennu waxay yidhaahdaan almuminu jamaca ixsaanan wa khawfan wاlmunaafiqu jamaca isaa'atan wa amna ruuxa mu'minka ah lagu yaqaannaa inuu isu keeno wanaag inuu sameeyo oo salaad tukado oo uu soomo oo uu xajiyo oo uu jihaado oo ummadda wanaagga faro oo xumaha uu ka reebo oo sadaqada baxsho oo wax walboo ilaahay u diro uu la yimaado wax walboo rabbigeen ka reebana uu ka fogaado wa maca daalika wuxuu ka baqayaa in laga aqbali waayo xasanaadkiisii jamaca ixsaanan ay ficla طaacaati wa tarka sayi'aat wanaaggii samayn xumihii buu ka dheeraan wuxuuna ka baqayaa in laga aqbali waayo oo ilaahay ka diido oo lagu soo tuuro walidaalika jamaaca min asalf odhan jira ogaan lahayn hal salaad ilaahay uu naga aqbalay qalbigaan noo degi lahaa hal salaad oon tukannay rabbi inuu naga aqbalay haddaan ogaan lahayn waxaa weye wax weyn baannu haysan lahaynoon isku hallayn lahayn ama almunaafiq asagu maxaa lagu yaqaanaa annahu jamaca isaa'atan waamna xumaan buu samayn fal xun buu maantao dhan ku aqdaamanoo ku dhaqmi ilaahay diinkiisii buu ka dheeraaday dhagar iyo khayaanuu yuu ku wareegaysanaya wamaca daalika wuu iska tamashlayn ya'man min makri illaahi wa ciqaabih inuu wax sameeye ma moodidba ninkii balaayada qufanhayaba ma aha kii xadhkaha alla gooye asagooba ma aha kii rabbi ka dheeraaday asaga ma aha ki diinka baal maray asaga maaha ninka loo goodinayo asaguba ma aha almunaafiqu jamaca isaa'atan waamna wاlmu'minu jamaca ixsaanan wa khawfa waa inaad hawshaa iska ogaataan baabulkhawf baab weyn weeye diinta asalkeedii kamida iyo arkaanteedii si fiican u barta ilaahayna ka cabsada وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل الlahi صلى اه علي سلم qaal nabigu wuxuu yidhi يquumu الnaasu dadku way istaagi doonaan lirabbi الcaalamiina allaha dunida rabbigeed bay u istaagi doonaan xataa yagiiba axaduhum ilaa midkood uu ku libdho fii rashxihi dhididkiisibuu ku libdhaya oo mukhuuranaya ilaa ansaafi udunayhi dhagihiisa bartankooda dhididkii adiga kaa dhacay ee milicdu iyo qoraxda aakharu ay kaa keentay iyo kuleylka iyo cadaabka iyo humrahaas ayaa adiga ku laqaya kulba dembigaada intuu dhan yahay ilaa uu dhididkaada uu kuu gaadho sidii baddii biyihii dhagahaada bartankooda hadde ninkaa waa haftay nimay biyo dhagaha u gaadheen xaalkiisu waad garateen biyo qumarna ma hadda waa biyo naareed oo ka dhacay qorax aakhara ay keentay yaquumu nnaasu dadka istaaga lirab اlcaalamiin goormay istaagayaan banka qiyaamay taagnaanayaan ilaahay amarkii ku taagnaanayaan qubuurtii baa laga soo saaray waa la issoo jafay bankii baa la issoo tubay waa la hoganaya waxaa la sugayaa ilahay inuu ummadda kala xukumo ninkay janna u waajibtaan jannadiisa aado kii ahlu naara naar loo kaxeeyo la kala baxo mowqifkii baa la taagan yahay xataa yakiiba axaduhum ilaa midkood uu ku libdho uu galo fii rashi ay fii caraqi dhididkiisi ilaa ansaafi udunayhi ila dhagihiisa bartankoodu dhididka u qabto muttafaqun calayhi warasxu lcaraqu rashxiguna waa dhididka iyo dhacaanka kaa baxaya wa can anas bni maalik radi allahu tacaala qaal khaطaba rasuul اllah rasuulka ilaahay baa khudbeeyey sal lay slam khubatan kelimuu jeediyey iyo lagjar buu nabigu jeediyey maa samictu aanan maqal milaha iyadoo kale qau weligay yani anas wuxuu leey noolaa kelimad iyo waano mid la mida ana arag buu nabigu maalin noo jeediyey khaaba rasuul waa qiimayntiisa saxaabiga asagu qaabku u qiimeeyo wey saxaabo kale waxay ku nabigu wuxuu noo jeediyey khudbo iyo muxaadaro iyo waano iyo dikri iyo alla xusuusin aanan arag wax la mid ah. waa qiimaynta mustamica saad u fahmayso nabiga hadalkiisa iyo aqoontaada iyo dhugtaada iyo fahankaada iyo alla kacabsigaada ay ku xidhan haaba rasuullah rasuulka ilaahay baa khudbeeyey khubatan sal ly slam maa samictu aanan maqal milaha iyadoo kale qatuu weligay faqaala suban wuxuu hi fii khudbatii khudbada dheereed wuxuu ku yidhi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen muslimiinay maa aclamu waxaan ogahay oo min jalaali illaahi waa cidam intiqaamihi wey ilaahay weynankiisa iyo heybadiisa iyo sharaftiisa iyo ba'naanta markuu ilaahay cadowgiisa qabto siduu oga argoosto lahaydeen la daxigtum waxaad qosli lahaydeen qaliilan wax yar in yar baad qosli lahaydeen sidan haddaad u bardoodamaysaan iyo baqbaqdan way yaraan lahayd wala bakaytum waad ooyi lahaydeen oo ilmadaad duugi lahaydeen kaiiran in badan faqaطaa asxaabu rasuulilah asxaabtii nebi maxamed ba waxay dabooleen wujuuhan wejigooda bay maryaha saarteen oo oohintii ilintii bay qarinayaan walxaa lahum khaniinun ay guuxayaan khaniinku waa ooyinta sanqada ka soo baxda shanqadha sanqada ka timaada markaad ooyeyso neeftana isku celinayso dhawaqaaduna inuu aad diidan tahay gangyada sankaada ka baxaysa khaniinka la yidhaahdaa walahum khaniinun ayagoo markaasi sanka iyo dhuuntaba markaa ka guuxaayo oo markaa ka ooyaya muttafaqun calayh maxaa yeelay waa soo maray man carafa allaha aaaca man carafa allaha axabah waman axabahu aaaca ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala yaqaana sifaadkiisa asmaadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkii si dhaba u yaqaan wuu jeclaadaa ninka alla jeclaadana wuu aeeca waa u hoggaansamaa nabigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay alla anaa idinku aqaana idinkuna cabsi badan limaada nabigu wuxuu iskugu kaa xidhayaa intaad rabbi taqaano subxaanahu wa tacaala ayaad ayaad ka cabsataa innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa soomaali way qaaciida way garanaya waxay ku leeyihiin libaax nin yaqaanaa lax ka rita aafan libaax nimaan aqoonin ayaa lax ka rita libaax moodi ama ama daanyeer weyn buu moodi ama bahalun dameer yarag buu moodayaa dhegtuu kula dhega lada markuu asagu ku dhagaadna dhegtaad qabsan waadbad garaaci caruurta iyo dhallinyarada aan aqoon libaaxa dhurwaa uu yar weynaadun bay moodaan marka ulbay ku bilbilaan laakiin ninka libaaxa yaqaano ma qaataa allow aniga badbaadi waa cararhaya laxbari baa layska heliye nafsayda ku khamaari maayuu ku leeyahay marka haddaad taqaano subxaanahu wa tacaala waad jeclaan haddaad jeclaatana maxaa inaad adeecdood caabuddo axadkaa taqaano ood miiqyaankiisa iyo sharifta aad garanaysaad xurmaysaa kaad banaantiisa iyo liidnaantiisa taqaanana waad quudhsataa oo waad darowdaa masaladu waa masalatu macrifatin wa cilmin iyo cilmigaa iyo macrifada aahaartii ka dhalatay nabigu tii buu kuu sheegay low taclamuuna maa aclam waxaan anigu ogahay haddaad ogaan lahaydeen alla ka ogahay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii iyo asmaadiisa aan ka ogahay oon ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka oga haddaad ogaan lahaydeen la daxiktum qaliilan wala bakaytum kaiira faqataa asxaabu rasuulilaahi ba waxay dabooneen wujuuhahum wejigoodii bay dabooneen walahum khaniinu ayagoo guuxu leh ama himhimsi leh ama sanka ka shanqarayo sanka ka ooyey muttafaqu calayh wa fii riwaaya balaga rasuul llahi sal sm balaga rasuul allahi baa ficnaan lahayd aniga rasuululahi baa ii dhigan balaqa rasuul allahi sal l slm rasuulka ilaahi waxaa ka soo gaadhay can asxaabi asxaabtiisa shay-un wuxuu qoonsaday fa khaaba markaasuu nabigu waaniye ummadda u istaagay balaqa rasuul allah saama idiin dhigan tahay misaanoo kalun baad wadatihiin balaqa rasuul allah balaqa waxaa gaadhay rasuul allahi rasuulka ilaahi waxaa soo gaadhay can asxaabi asxaabtiisa ka baa soo gaadhay wuxuusan u bogin oo usan filaynin baa ka soo gaadhay fakhaaba waanuu nabigu la istaagay waa khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi subanuhu kulligood ma ahaatee can asxaabi can bacdi asxaabi baa loo jeedaa asxaabta baa nabigu hawrsan u bogin oo uusan ka filaynin baa ka soo gaadhay waa khudbeeyey marka faqaala nabigu wuxuu uhi fii khudbatihi curidad calaya waxaa la ii bandhigay aljannatu waannaar waxaa la i tusoo la ii bandhigay janno iyo naar falam ara ma arag bursubano calayhi salaatu wasalaam kalyowmi maantoo kale ima soo marin fi alkhayri washar shar waxaan ka arkay maanta iyo khayr wixii layga tusa maanta weligay ima soo marin bursubano calayhi salaatu wasalaam falam ara fi alkhayri yani falam ara min alkhayri washari kalyowm buu macnuu xadiidku noqonaya falam ara ma arag fi alkhayri ay min alkhayr khayrka xaggiisa waxa layga tusay shar waxay layga tusay kalyowm maantoo kale sida maanta lai tusay khayr iyo shar usuushiisii iyo furuucdiisii hadda kahor ima soo marin walow taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen saxaaboy maa aclamu waxaan la daxiktum waad qosli lahaydeen qalina wax wala bakaytum kaiiran in badanna waad ooyi lahaydeen famaa ma imanoo ma soo marin calaa asxaabi rasuulilahi nabi maxamed asxaabtiisii sal lay ashaddu ka daran minhu min dalika alyowm nabi maxamed iyo asxaabtiisi ma soo marin maalin ka daran siday u xanuunsadeen ama u danqadeen ama u ooyeen nabiguna u canaantay hataw way dabooleen ru'uusahum bay dadeen walahum khaninu ayagoo markaasi gurxamayo hoosta ka ooye ilmada duugaya alkhaniin bilkhaa'i almucjama khaa dhibicla la akhriyo huwa albukaa'u waa oohin iyo barorasho weeye maca gunnatin ganga iyadoo la socoto iyo wastinshaaqi asawti min alanfi iyo sankoo neefta laga jiiday iyo dabaysha وcan اlmiqdaad ibn اlأswad aw ibn camr alkindi qaala saxaabiga wuxuu uhi samictu rasul اlah sl ه lay slam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu asagoo leh tudna الshamsu qoraxdaa la soo dhowayn yowma alqiyaamati maalinka aakharo min alkhalq uunkaa loo soo dhowayn basharka iyo aqalayn basharka iyo jinka xataa takuuna ilaa ay noqoto minhum min alkhalqi xataa takuuna shamsu ilaahay qoraxdu noqoto minhum min alkhalqi ka miqdaari miilin wax yar ilaahay u jirsato wey qaaba qawsayna wa adnaa miilka hadda kii masaafadaa dheeraa ee idinku aad u taqaanaan hal kilomitiree barhkaha ma aha waa wax yar xataa midkan yarkee lagu indhakuusho qoriga dhuubanaysa dumarku u gashadaan indhakuulka dhaladiisa iyo wiilkiisa miilka waa la yidhaahdaa waa miqdaar aad u yar wey laguu keeni timahaadaa la marinaya qoraxda haddii la doono kolba ilaahay siduu subxaana wa tacala u ka dhiga wey ka miqdaari miilin miiq qadarkii ama masaafo aan dheerayn lanno qolyaha hadda cilmiga sayniska ka hadla waxay ku leeyihiin iyo cilmulhaya ka hadla waxay ku leeyihiin qoraxdu haddii meesha hadda ay taagan tahay ay ka soo sokomorto wax ka yar fartaasi adduunko dhan bay gubaysaa adduunkao dhan gubaysaa biyuhu dhanna waa ingegayaan dhirtuna way qalalaysaa idinkuna waad qummudaysaan marka haddii intaa ka badan laga soo dhoweeyo maxaad mooddaa awoodda rabbiga subxaana wa tacaala asagun baa garanaya wax yar baa looga sheegay qaala sulaym wuxuu ibni caamir arraawi can ilmiqdaad taabicigii xadiidka ka waranayay miqdaad wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa adri ma garanayo maa yacni bilmiil wuxuu nabigu miilka oga jeedo ma garanayo amasaafat alard mabaaxadda dhulku nabigu u jeedaa hal kilomitr kilomitriya badh am ilmiil miyuu u jeedaa suubanu alladii miilkaasoo tuktaxal bihi alcayn isha lagu kuulo ma qoriga isha lagu kuulaa mise waa baaxaddii yarayd xataa hadday toban mayl xataa ku soo gaadho waa la baaba'aya nolol ma jirto waxaan loo badan yahay in uu yahay midka masaafada ah midka masaafada ah ayaa loo badan yahay lanna waxaa leeyahay bini aadamku sida la og yahay hadday qoraxdu u soo dhawaato maba noolaan karo oo miilka yarka u soo gaadho wayba dhammaanayaan meeshan xisaab baa ka socoto in la is xisaabiyo oo dad nool haba rafaadeene la xisaabiyaa la doonaya haddii qoraxda halkaa la keeno haddee wax noolanaya ma jiro waxaa leeyahay umuurta qaybka ha geline aadamaha in awoodtan ka badan la geliyaa laga yaabaa qoraxduna dabka laga yarsiibo oo sidii dadka ay u gubaysay ay ka yaroonaato wax kastaa dhici kara marka sidaa uu taabicigu yidhi ha looga tago qadra miil lanna waa masaa'il waciid nusuus اlwaciid ka nusuus sifaat laa tufasar walaa tu'awal tujra calaa daahiriha daahirkeedaba lagu wada siuusan u fududaanin culayska iyo qacda waciidku uusan u khafiifin qaala nabigu wuxuu yidhi fayakuunu الnaasu dadku waxay ahaanayaan calaa qadri acmaalihim camalkoodii qadarkiisa bay ahaanayaan filcaraqi xagga dhididka dhididku kolba wuxuu kuu qaban inta xumahaadu dhannaa intuu dembigaadu dhannaa buu dhididku kuu qabanaya ama inuu ku kulloqaa laga yaabaa haddaad macaasiyo dunuub badnayd fa minhum waxaa ka mida ah, man yakuunu yilcaraq ninuu dhiidku u gaadhayo ila kacbahi labada anqow wa minhum waxaa man yakuunu ila rukbatayhi miduu u qabanayo labada low ama labada jilib wa minhum waxaa man yakuunu ruuxuu u gaadhaya dhididku ilaa xiqwayhi labada simaha ama guntiga meesha laga guntado labada simood xiqwigu waxaa le geeska iyo geeska kale ee labada wiiq innagoo u naqaano ayaa la yidhaahdaa wa minhum man yakuunu ilaa xiqwayhi meesha gunti ee guntiqabadka ah uu u gaadhayaa ka mida wa minhum waxaa ka mida man yuljimhu اlcaraqu iljaama man yuljimhu اlcaraqu miduu xakamaynayo dhididku iljaaman xakamayn baa ka mid ah iljaamka waa taqaanaa waa birtan afka laga geliyo faraska iyo baqlaha iyo dameeraha marka la kaxaynayo marka birtaasaa la yidhaahdaa lijaamka idan halka afku kuu gaadhay afku galayaa qaal wuxuu idhi saxaabigii wa ashaara rasuulullah rasuulka ilahi wuxuu ku midaaray biyadihi alkariima gacantiisii sharafta badnayd ilaa fiihi afkiisii buu nabiga ku tilmaamay markuu lahaa waa minhum man yuljimuhu alcaraqu iljaama nabigu sidaasuu yidhi yani wuxuu kutusaya dhiidku inuu halkaa afka kuu qabanayo qowlada kuu geliyo labada qowl biyuu kuu qabanaya markay labada qowl kuu qabtaan dhagaha bartankoodu ku aadaya ruuxu markuu caadi u taagan yahay afkiisa jeexiisa iyo dhagihiisa bartankooda isku aadan ansaaf اludunayn iyo iljaamka marka isku dhow saama ogtee ruux haddii afkiisu iyo dhegtiisu bartamahays isku aadanayn xoogu kala dheeraashaa jirta laakiin aslu اlkhalqi waxaa way inay intaa isku siman oo isku aadan inta badan inaad foorarsato ama aad madaxa mooyeen waxaa weye markaad caada u taaganta toosan tahay jeexa afkaada iyo dhegtaada bartankeedu isku aadan yihiin saa xaqiiqadu waa sidaa rawaahu muslim baa xadiidka warw can abi hurata radi allahu tacaala can ana rasul sal l slam qaala suban wuxuu yidhi idan waxaasoo waciida iyo culaysoo nabigu sheegay waa hawl mudan in laga cabsado addoonka qalbigiisu iimaan ku jirana u teella dhigo oo ilaahay subxaana wa taala laga xishoodo oo xumaha laga sariigto oo waddada toosan la abbaaro lagu hagaago dadkaa dhididaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo xataa yadhaba caraquhum ilaa u dhiidkoodii ku libdho uu galo filardi dhulka sabciina diraacan toddobaata dhudhun idan dhiidka iyo dhacaanka iyo shuxuurta ka baxday bini aadamka marka hore dhulkay gelaysa markuu dhulku dhargo ayay haddana dhiidku soo noqonaya waa bad bad wey sabciina diraacan toddobaatan dhudhun toddobaatan macnaheedu waa afartan iyo shan mitir qiyaastiinna hadda aad u taqaanaan afartan iyo ama soddon iyo shan baa lagu qiyaasaa dadka iskudhudhun kadhumo dheere soddon iyo shan mitir buu noqonaya ama soddon dhow ayuu dhulka aadayaa kadibbu haddana soo socon yuu soo kacaya wayuljimuhum wuu xakamaynayaa dhididkii xataa yabluqa aadaanahum ilaa dhagahooda uu gaadho dhagahooda uu gaadho ama uba la qaba dadka qaarkood muttafaqun calayh wamacnaa yadhabu fi lardi waxaa weeye yanzilu waa degayaa wayaquusu waana dhumbanaya ama waa tiimbanaya waa gelaya biyihii baa dhulka gelaya oo tiimbanaya wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canh qaala saxaabiga wuxuu yidhi kunaa maca rasuulilah rasuulka ilahi baanu la joognay id samica wajbatan riwaaya xadiidku uu leeyahay kunaa cinda rasuulilaahi yowma kunna cinda rasuuli illaahi yowma maalin baanu labigeen la joogna fasamicnaa wajbatan waxaanu maqlay maqalay shanqadh jub baanu maqalay wajbadu shayga culus ee kor ka yimaadee jug dhulka ka siiya ee gariirkiisa iyo guuxiisa iyo danaanigiisa aad maqashaa la yidhaahdaa hadduu dhawaq iyo hadal yahayna jalabaa la yidhaahdaa waxaad maqlayso hadduu dhawaq iyo yolo iyo hadal isdhaafahayo oodan fahmayn uu yaho ku soo haya ama kaa socdana jala baa la yidhaahdaa iyo hadalkii wixii baa israacahaya waxbaad maqlaysaa jala baa la ay jug tahayna wej baa ka hadlaynabigu saxaabigu ka hadlaya kunnaa maca rasuuli illahi sal lay slam nabi maxamed baanu la joognay yowman maalin id samica nabigu wuxuu maqlay wajbatan jug maqlay wey gow buu oo dhulku la gariiray riwaayadii kale xadiidka kunaa cinda rasuuli lah sal l slam yowman fasamicnaa wajbatan fafazicnaa laha iyadaa isku fasira xadiidka saa isfasiraya markaad xadiid rabto inaad fasirto riwaayadkiisa jamci uruuri horta riwaayaadku isu keen riwaayaadkii ka soo bixi qisadii meesha ka dhacdo dhammaystiran yaa kuu imanaysa fafazacnaa laha waanu argaxnay yidhaahdeen saxaabadu waxaanu weligaana maqlay maa jugtaasi faqaala subanu wuxuu yidhi hal tadruuna maa haada jugtaani waxay tahay ma garanaysaan waxaan yeedhay maanta qulnaa waxaanu allah warasuulu aclam waxay dhaheen nabi allow alliya rasuulkiisa baa ogaal badan waa umuuru lghayb waa arrin diimeed garan mayno annagu qaala subanu wuxuu yidhi haada jugtan dhacday waxaa weeye xajarun dhagax weeye rumiya la tuuray ama la ganay bihi asaga fi naarta jahanama lagu tuuray mundu sabciina khariifan toddobaatan sano ka xilli laga joogo toddobaatan sano toddobaatan dayrood sanadun baa laga wada khariifku waa waxaad idinku dayrta u taqaanaa sanad labiyo toban biloodn hal dayr baa ku soo marta hal xagaa ku soo mara hal jilaal baa ku soo mara iyo hal gu waa afartaa fasalba sanadku afar fasal oo min saddex bilooda weeye oo labayo tobanka bilood ah marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jugtan aad maqasheen waa dhagax lagu tuuray jahanamiya naarta lagu tuuray toddobaatan sano ka hor fahwa dhagaxii yahwi waa hoobanaya fi naari naartuu sii dhex socdo waa duulay dhagax la tuuray maxaa ka orod badan dhagax culusoo la soo ganay surcat alxajar waa aad bay u sarraysaa diyaarad iyo wax walboo duula iyo shimbir asagaa ka orod badan sumayda arag shimbir ordaysa dhagka ka dabageynaysaakaasay dhacaysa aad u duulaysa halgaadka iyo turmada waxaa weye surcadiisu iyo xawaarihiisu wax la arkay ma aha bini aadamku hadda intay yaqaanaan bini aadamku hadda intay yaqaanaan waxay yidhaahdaan waxaa u xawaara dheereeya dhawaq iyo iftiin dhawaq iyo iftiin dhawaqu halki sikin halki sikin ma aha daqiiqad halki ilbiriqsi dhawaqu wuxuu gooyaa saddex boqoloo kunoo mayl saddex boqoloo kunoo mayl buu ku gaadhay yuu gaadhayaa waa sikin dhacdada iyo dhawaqu markaad aad oga fogtaa meesha wax ka dhaceen waxaad hor maqashaa hee jugta markaasaad waxaa maqlaysaa dhawaqi weligeen ma aragtee sidaas weeye hilaacah ama iftiinka si aad isikale ugu fahantaan hadda waad aragteen cirku markuu da'aye hadda cirku ma aragtaan gurgin baad ku jirtaan hilaaca markuu bigbig yidhaahdo bigbigta hilaaca iftiinkaad aragteen ishu qabatay iyo jugta hanqarhka keebaad soo horreey iftiinkaa soo horeeya wiriqdaa iyo biriqdaasa soo horaysa kadiba unkadka iyo guuxa iyo hanqarhkii jugkuta aad maqlaysaan limaada surcat اdaw ayaa ka dheeraysa surcat الsawd xawaaraha iftiinku wuxuu ka dheereeyaa xawaaraha hadalka sawdka maqalkiisa xabadda marka la rido iftiinka baxa iyo dhawaqeeda kee ku soo horreeya iftiinka way kala dheereeyaan wuxuu ka sarreeyaa sawdku wuxuu ka liitaa oo ka gaaban yahay iftiinka iyo surcatu daw hal malyan oo kilomitr waxaasoo dhan waa xisaabaad dhagax marka la tuuro toddobaatan sano ka hor dhagaxu marka wuxuu ka dheereeyaa marka la tuuro sawdku ka dheereeyaa iftiinkana ma gaadho saa darteed markuu asagu socdo isagoo ku dhaafeeda yaad guuxiisi maqlaysaa diyaaradaha dheere ku dhaafay yaa guuxda aad maqlaysaa oo markaa kula sameyn yahay ayadana tagtay toban kilomitr bay sii maraysaa guuxdan hadduu kula joogaa diyaaradda noocaasa dhagax la tulay baa ka dheeraya walidaalika sawdkii sidaa u dheeraa ee hadda haddii dhagaha laguu furo jugta ka dhacday gaariso dhacdadaa markay dhacdo kadib daqiiqad ama laba sikin ama sikin kadib baad maqlaysaa had iyo goor marka xadadka kaa fog dhacdada kaa fog iyo maqalkeedu iyo aragyadu hadday ishaadu qabato hilac iyo iftiinya way kala horeeyaan walidaalika qoraxda markaynu arkayno meeshay maraysa arkayno ma iftiin meeshay kaga tagtaan aragnaa mise qoraxda qudhigeedi baan aragnaa had goor shay tegey oo dhacay baynu aragnaa shay tegey oo na dhaafay baynu aragnaa walidaalika jibriil markuu weydiiye nabi moxamed yidhi nabigu yidhi jibriil duurkii ma la gaadhay maya buu markaas haddana haa yidhi jibriil haa iyo maya isa saaran maxay ahaayeen qoraxdu xawaarahay ku socoto markii odhan maya ku yidhi aanku idhi ma gaadhin bartamihii cirka kamaysan weecano bartankay ku taagnay intaan hadalka dhammaynayn maya aanan buuxininba iyay waxay dhaaftay seerihii laa iyo nacam issaaran way marka laa nacam waxaan marka maqaadirtan awooddan rabbi baa wa tacala gala innagu hawsheennu waa iska saalan tahay dhagaxaa la tuuray marka toddobaatan kun oo sano ka hor baa la tuuray dhagaxa sidaa u dheereeya ee waxaa taqaaneen adduunka orda waxaa ugu dheer diyaaradaha soo diyaaradaha guuxooda ka dheereya lagu leeyahay diyaaradaha guuxooda ka dheereeya nin xoog badan dhagaxu tuuray baa ka dheereeya saa ma toddobaatan sano kadib buuna salkii naarta gaadhay naarta intaa leeg ee baaxad iyo dheer intaa leeg dadunbaa laga buuxin dadunbaa laga buuxin ciyaadan bilah fahwa yahwi fi naari naarta buu ku soo hoobanayaa alaana xata alaan xata intaha ilaa uu gaadhay ilaa qacrihaa gunteedii fa samictum wajbataha jugteedii baa markaa maqasheen dhagax weyn bu aaye dhaaahaadiyo goor siday u kala xoog badan yihiin bay u kala orod badan yihiin diyaaraduhu siday u kala xoog badan yihin bay u kala dheereeyaan shayga midaanta leh haddii ruux xoog badan uu tuuro xagganna midan uu leeyahay wuxuu socdaa midka yar intuusan soconin midka xoog badan buu socdaa xata intaha ilaa ku gabagaboobay ilaa qacdiha salkeedii oo fa samictum waxaad maqasheen wajbataha jugteedii iyo qacdeedii rawaahu muslim wajbataha alaan haddaad maqasheen wey nabigu hadduu gaadhay salkeedu markaasa jugti maqasheen rawaahu muslim riwaaya xadiidku le baa ku cadn faalaana intaha ilaa qacriha faalaana aanada nabig muxuu ujeedaa aanadii waa limaa sabaq jugti hadda aad ayaa waxay ahayd xilliguu gaadhay salki iyo gunti jahannamo riwaayo kale cadisa fahaada xiina saqata fiiha fahaada jugtani xiina saqata fiiha fasamictum wajbataha idan sidaas wey baasha sidaa u dheer marka in laga diyaargaroobo la iska ilaaliyo bay u baahan tahay wey وcan cadiي bn xaatim radi اllahu tacalى canhu qaala saxaabigaagu wuxuu yidhi qaala rasuul اllahi sal lay slam maa minkum min axad maa minkum min axad axad idinka tirsan ma jiro minta waa zaa'idu waana la kordhiyaa faacilka lagu kordhiya iyo meelo kaleba markay bacda nafyin dhacdo maa minkum min axadin ay maa minkum axadun bay asalkeedii ahayd waxa minta loo kordhiyo waa litawkiidi waifaat اlcumuum wasiida fii nafyin washibhi wajar nakiratan kama libaaqin min mafar wa kii odhan jiray ibn malik fii khulaasatihi meelihii la kordhin jire wey maa minkum min axadin waa nasun fi اlcumuum baa le markay mintaa meesha soo gasho maa jaana min nadiir iyo min bashiir iyo markaad maqashaan waxaa weye mintaasi waxay faa'iidaysaa lafdiga gudabarlaaladiisii cumuumkiisu waa nasun sariixun fii afraadihi fardi ka bixi kara ma jiro ilaa binasin ilaa binasin ijtihaad laguma saari karo wey maa minkum min axadin axad aadamaa ah ma jiro ilaa hadduu jiro sayukallimuhu rabbu rabbigii baa la hadli doona laysa baynahu wa bayn allaahi laysa baynahu wa baynah iyadoo asagii alle uusan u dhaxaynin tarjumaan afceliye riwaaya xadiidku uu leeyahay walaa xijaabun laysa baynahu wa baynahu tarjumaan walaa xijaabun yaxjubuhu teed ilaahay adiga alliyo adiga idiin dhexeeya ma jiro ruux kaaga afcelinna ma jiro adiga rabbigaabaa wada hadlaya ليس baynahu wa الله allahi tarjumaan afceliye tarjumaanku fi luqati اlcarab waxaa la yidhahdaa laba macnaa lagu idlaaqa tarjama fulaanu can kalaamihi idaa abaanahu wa si wanaagsan oo kala dhigdhigan u hadasho oo warkaadu caddaado hilaabihiisa waa caddaystaaye waxaa la yidhahda cinda alcarab tarjama fulaanu kalaamah waa maxay awdaxahu wa bayanah waa caddeeye la yidhahdaa tan hadda looma jeedo waxaa kaloo la yidhaahdaa markaad ruuxii hadlahayay wuxuu ku hadlay af kale ku turjunto markaad af kale ku celisood ku fasirtaa la yidhaahdaa tiibaa hadda loo jeedaa axadkan hadlaya mutakalimka iyo mustamica dhegaysanaya mid u dhexeeyo saddexaad baa jiro u kala afceliya labada qof ee wada hadlaaya kaasi ma jiro weeye alliyo addoonkiisu si toos wada hadlayaan wey tarjumaan ma jiro xaaji ma jiro wakiil ma jiro adiga rabbigaa laydin dhaxayn maayo fayanduru addoonku wuxuu eegayaa aymana minhu meel ka midigiisuu ah saa u fiirin falaa yaraa arki mahayo ilaa ma qadama min camalihi riwaaya xadiidku uu leeyahay ilaa maa min camalihi wixii aad hormarsatay oo camal ah camal saalixa wey waxa midigta aad ka arkayso waa camalkii saalix ahaa ilaa maa qadama min camalihi الsaalix camalkaadi suubanaa baad midigta ka arkaysaa oo xagga yaalla wayanduru wuxuu eegayaa ashama minhu meel ka bidixaysu eegaya bidixdiisa ah falaa yaraa arki mahayo ilaa maa qadam wuxuu hormarsaday oo camalkiisu xumaa ah macaasidaadii iyo dunuubtaadii baad bidix ka arki wanaagaadidni midig baad ka arki hortaadi iyo qumaantigaadaa kuu hadhay wayandur wuxuu eegayaa bayna yadayhi hortiisa iyo qumaantiisuu fiirinayaa falaa yaraa ma arkahayo ila annaara tilqaaa wajhi falaa yaraa ma arkaayo ishiisu qaban mayso addoonkaasi ilaa naar cadaabki mooye naarta mooyeen oo tilqaa'a wajhi wejigiisa qumaatigiisa wejigiisa ku aadan nabigu wuxuu mar hadday sidaa tahay shayga bidix kaa jira iyo ka kaa jira iyo shayga ku hor yaallee wejigaada ku aaddan kebad aana u tahay mid shayga kaa horeeya adinkaadiiyo wejigaadiiyo foolkaadi xagganuu ku aadan yahay naarna wataas taas xaggaa camal saalixa ka muuqda xaggaana sayi'aad baa ka muuqata afkaadi xaggaa loo jeediyey marka waa halis weeye taswiirka nabigu wuxuu kutusahayaa oo nabigu kuu sawaray qadiyadii dhacday haybiga ahayd khatarta ay leedahay naartu sida inoogu dhowdahay waa lagu aadiyeyba in lagu taqaantiqyunbabay kaga xidhantahay naar jahanama ku boodto iyaadan billaah nabig wuxuu uhi fattaquu naara war naar iska ilaali waataa idin hortaalle walow bishiqi tamratin timir jeexeedood la baxdeen ba allah ka dhig oo sadaqaysateen muttafaqun calayh riwaaya xadiidku uu leeyahay fain lam tajiduu fabikalimatin طayiba haddaad weydaan waxaad sadaqaysataan ood la baxdaan oo hor alliya habeen aakhara aad geysataan oo muslimiinta ku sadaqaysataan war weer wanaagsan khayrka ummadda fara xumaha ka reeba wanaagga u sheega idan fain lam tajiduu timir jeexeed waaaayo waxaan wuu yar yahay hawlo xishoodhin bixi way ku anfacaysaa halka dolar baa ku anfici boqolka shilin baa ku anfici maalinaad maanta oga baahi badan tahay wax weyn buu noqonaya malaayiin buu noqonaya marka waxaa weeye bishiqi tamra timir jeexeed fain lam tajidu haddiiba la waayo timirta jeexeed nabi alla wuxuu leeyahay wuxuunaad bixisan waad helaysa waa maxay wanaagga waquuluu linnaasi an abi dir radi allahu tacaala can qaala qaala rasul la sal ly slam innii araa nabig wuxuu hi anugu waxaan arkaa u jeedaa maa laa taraw waxaydan arkaynin wa fii riwaaya wa asmacu maa laa tasmacuun nabig wuxuu hi waxaan arkaa oo ishaydu qabataa waxaydan arkaynin waxaan maqlaa waxaydan maqlaynin wuxuu nabigu keligii maqli jiray saxaabadoo soo maqlayn haddaad soo marteen mar dhowayd somayna soo marin wa hada min khasaa'isi asxaabi rasul sl l slam jahannamo dhagaxii lagu tuuray toddobaatan sano ka hor salkeedii markuu gaadhay jugti ka yeedhay saxaabadu way maqleen lianna maxaa yeelay cinda dalika kushifa canhum lxijaab xijaabkii baa laga fayday dhagahoodii culayskii saaraa ee howlihii adduunyada ahaa ee ifka ahaabaa aakhara loo bedelay marka way maqleen wakii nabigu calayhi salaatu wasalaam cadaabulqabriga iyo dadka ku jira qabuurta qaarkood sida loo cadaabayo waxaa maqlaa nabigu yidhi bahaa'imtu way maqlaan shimbiraha maqlahaya laakiin aadamaha oo jinkii aadamaha iyo ins iyo jinku ma maqlaan dhagaha laga cusleeyey maxaa caqli bay leeyihiin shimbiruhu bahaa'imtu wendidi biyahay daadini derbiya geeda heshay waana iska tegi laakiin aadamuhu haddii cadaabku qabriga la maqashiiyo iyo jinku way waalanayaan ma xamili karo waa fikiri qalbiga ku dilaaci inta adduunka ifka aan joogno marka ma xamili karo ilaahay naxariis buu inooga qariyey bacd alaxyaan marka xikma rabbaaniya darteed baa xijaabka la faydaa wax dhegtaadu xamili karin marka caadiga ay tahay baa lagu maqashiinaya sida hawsha qabsatay asxaabu rasul lah sal lay slam ayagoo nabiga la fadhi ay maqleen nabigu wuxuu maqlay xikmadu ku jirta maxay ahayd in la dareensiiyo si cad ay u dareeman u ogaadaan dheerarka iyo ballaarhka ay leedahay naartu nabigu calayhi salaatu wasalam wuxuu innii araa anugu waxaan arkaa oo ishaydu qabataa barakaysan maa la tarow waxaydan arkaynin wa asmacu maa laa tasmacuun fii riwaaya waxaan maqlaa waxaydan maqlaynin idan tafsiilkii nabigu hawshuu ijmaaliye waatana aat isamaau samadii baa jiiqjiiq tidhi aiidku waa shanqadha awrta iyo geela maka la raro kabaalka iyo heeryada ka baxda kabaallada aqalkan saaranee culus xarkuu kula xidhan yahay iyo maraag iyo bayd iyo cayn iyo waxbaa laysku qoofalayaa wixii baa marka shanqari jiiqjiiq culayska shayga marka culays badan saaran yahay shanqadha ka baxda ayaa atiidka la yidhahda khaasatan geela awrta raran oo kale atat isamaau samadii baa shanqadhay weeye culays dartii la cabaaday waxuqa laha waana u gar anta itta inay cabaado gar weeye culayska saaran baa keenaya isma been fariimaysee culays saaran bay la jiiqjiiqtiree buu nabigu calayh isalaat wasalaam waxuqa laha waa u gar anta ita inay shanqadho maxaa yeelay nabi allow nabigu wuxuu idhi maa fiiha mawdicu arbaci asaabica afar farood meel la dhigo cirku kuma yaallo ilaa wa malakun ilaa wa fiihi malak malak baa ilaa wa malakun malag baa waadicun dhigay jabhata wejigiisii dhulka saaray jannada oo cafan cirka saaroo sujuudsan saajida lilaahi tacaala meel oo samadaa ka mid cirka ka mida oon mala ku sujuudsanayn ma jiro idan malaa'igtu faraheeda iyo siday nooga badan tahay waad garanaysaa xadiidka qaar waxaa ku yimid toddobaatan kun oo saf baa aadamaha lagu wareejinaya jinka maalinka qiyaama toddobaatan kun oo saf marka la soo ururiyo bini aadam min abina aadam ilaa aakhiri ilaa qiyaami saaca dadkii la abuuray la sukeedo oo abuljin ibliis iyo wixii ka farcma lasoo ururiyo oo bankiga laskugu keeno hal waardiya waxaa laydinku wareejinaya toddobaatan kun oo saf oo kiiba uu yahay toddobaatan kun oo malag baa laydinku wareejinaya dhaqaaqika meel loo carar ma jirto malag baa saa soo tuuraya sidii fataatiirtii wax dhaqaaqi ma jiro marka malaa'igtu aad bay inooga badan tahay wax inoo dhow ilaahay umbaa garan subxaana wa tacaala ambiyadu xataa looma sheegin cadadkooda nabi sheegay cadad malaa'ika lama sheegin ilahay umbaa ka warrab allihii abuuray subxaana wa tacaala maa fiiha cirka kuma yaallo mawdicu arbaca asaabica eh, usbucu marna waa la dhadigeeyaa eh, eh, marna waa la labeeyaa damiirkiisiiyo wax u noqonaya afar farood meel la dhigo cirka kuma yaalla ilaa wamalakun hadduu jiro meel afar farood deeqda afar farood meel deeqda hadday jirto oo saa afar loo dhigi karo waa intii wejigu qaadahaye intii weji la ekayd weeye ilaa wamalakun malag baa waadicun dhigay jabhata wejigiisa saajidan lilaahi tacala ilaha isagoo u sujuudsano caabudaya wallaahi allaan ku dhaartay low taclamuun haddaad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogahay la daxiktum qaliilan wala bakaytum kaiira in badanna waad ooyi lahaydeen in yarna waad qosli lahaydeen wamaa taladatum maydan ku macaansateen ku raaxaysateen binnisaa'i dumarka cala alfurushi gugasha dusheeda jamcu firaash wala kharajtum waad u bixi lahaydeen ila asucudaati bannaanada sucudaad waa jamcu sucud sucudaadku waa jamcu sucud sucudna waa jamcu saciid idan suudaadku waa jamcu jamcin saciidku waa banka meelaha bannaanee la tagay haddee garoomada iyo meelaha xaafadaha ka baxsan baa saciidka la yidhaahdaa asagaasi saciid oo mufradka waxaa lagu jamciyaa sucud jamaca hadarta inaad sii jamcisood sii badiso shay badnaa haddii la sii badiyana sucuudaad buu noqonayaa waa markaasi waa banaanada haddeen sidaa aan maro oon dhahno sacuudaadku waa jamcu sucudin sucudna waa jamcu saciidin waa banka iyo garoommada baad u niman waxay leeyihin waa jamcu sucdatin assucudaatu waa jamac mufradkeeduna waa sucda ka ulmatin waulumaad ka dulmatin wa ulumaad marka ayagu waxay leeyihiin maha garoon iyo haddii la waa jamcu sucda wuxuu noqonayaa waa ardaayada guryaha afaafkooda iyo iridaa kore ee la istaago iyo meesha ardaaga la yidhaahdaa oo maxaa laga wadaa aadamu waxaa u dhaqana hadday dhibaato culus gurigu kugu qabsato lugtaadu carar bay kugu aamino waad ordi xataa haddaad islaanta isku dhacdaanoo xawshu xumaato bannaankaad u boodi xilli aad boodis garan maysid ilmuhu haddii la qabto ciidu uu dareemo kii booday bannaanka istaago wey meesha lagugu galay culaysna aad kula kulanto inaad ka carartood bannaanka u booddaa asal ah saasuu nabigu u yidhi calayhi salaat wasalaam meeshaad joogtaan intay idinku ciririyanto ood culays badan dareentaan oy cabsida allah idinka sidcalayso idinka tandhaafto ayaad bannaanaha u carari lahaydeen wey siday caadadu tahay ruuxii meel ay qaadi weyda ama qaban waaya ama naqasku ku dhow inuu bannaanka u cararo wala kharajtum waxaad u bixi lahayd ila sucudaati bannaanada ama guryaha afaafkoodaad ku carlay albaabada koraad istaagi lahaydeen ila allahi idinkoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku cabanaya idinkoo ilaahay baryahaya oo ilaahay toogahaya oo allowleh maalinbaa masintii laga istaagay baa wadaad aad ummadda u waaniyey fuday bnu ciyaad baa xanuunsaday waanadii baa taabatay nin zaayadoo caabudoo ilahay ka cabsana waa ahaa inuu dhaqaaqay baa la arko iska kabaha gashay kabii u ka tega bannaanka isagoo maraya xaggeed u socotaa laa adrii buui meelaan u socdogara inaan cararayn baan garanaya dhaqaaqay hadda markaad booddo markaad kilomitr socoto umbaad dhi aggeed u socotaa waddadan tay ahayd waa hebla bal agga u le bay geed hoos la raadso laakiin marka hore waad madax qaadan tahay madax farad baa kugu dhici waad iska boodi maskax farad baa kugu dhacaay taj'aruuna ila allaahi rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan abu dar xadiidkan markuu wariyo riwaayada axmed baa caddaysay wuxuu odhan jiray wallaahi lawadidtu annii shajaratun tucbad ku nabigu xadiidkan sheegay wuxuu asxaabiga ama laga wariyo uu odhan jiray waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo geed la goostoo la dheefsado oo mas-uuliyad aan la isaarin la ixsaabinin hawshaa nabigu ka hadlay malaa'igtii ilaahay baa sidaa uu cabsanaysa oo sujuudsan annaguna waxaanu samaynaynaa nabigu wuxuu leeyahay haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in badanna waad ooyi lahaydeen in badanna in yarna waad qosli lahaydeen culayska meesha ka jira ilaahay weynankiisa iyo ciqaabtiisa iyo intiqaamkiisa mahaabada rabbiga iyo cadamadiisa hawlahaas markuu saxaabigu xusuuso wuxuu odhan jiray waxaan jeclaan lahaa bini aadan baa inaan laga dhigan iska noqdo geed qoryaha laga gurto la hadhsada kadibna aan waxba la xisaabin lagu kala tago waad macnaheedu waxaa wey bifatxi اlhamzati wa tajdiid الطaa'i hamzadoo alifkoo la kor dhabo idinku alif ba u taqaana inagu hamze ma dhahne wa tajdiid طaa'i da'na la shido iyo wa ta'itu bifatxi taa'i ta'ituna an ta'ita meesha ahayd ta'it bifatxi taa'i wa bacdaha hamzatun maksuura taadoo la kor dhabo oo alif ka dambeeyo hoos dhigan weeye saasaad xagga dabdiga higaadda iyo shakliga u akhrinaysaa amaa xagga macnaha walaaiidu soo maaha sawt raxli waa rarada iyo heryada shanqadheeda walqatabi kabaallada iyo washibhan wixii la mida ah. kabaallada iyo heryada culayskeeda iyo gibilka isa saaran iyo wixii lamida la ah yidhahda aiidka wa macnaahu waxaa weeye ujeedadu maxay tahay ila isticaara meesha ku jirtee ana karata man fi الsama min almalaa'ika alcaabidiin badnida dadka cirka ku suganee malaa'igta la caabudaa qad aثqalatha waxay cuslaysay waxay cusleeyeen malaa'igtaasi cirki bay cusleeyeen xataa attad ilaa ay shanqadhay oo jiiqjiiq tiri guriga hadda culus dad culusoo fara badaan hadday meel ku socdaan shanqadhoodii culuska la dareemaya jugtoodii baa la maqli gurigii baa liicliici haddii alwaax iyo biri wax noocaas uu ka samaysan yahay wasucudaatu bidami saadi walcayni weeye aطuruqaatu wadooyinka loo jeedaa tafsiir kale waa idiin sheegay oo markaa tidha asucudaad waa jamcu sucudin wasucuduna waa jamcu saciidin markaasuu jamcu aطuruqaat noqonaya marka aad tidhaahdo asucudaatu waa jamcu sucdatin ka dulmatin waظulumaat waa fanaa daar weeye waa ardaaga iyo afaafka guryaha weeyaan wamacnaa taj'aluuna waxaa weeye tastakiiuuna idinkoo ilaahay gargaar iyo kaalmo iyo maciinda weydiisanaya wa can abi barzata biraa'in uma zaayin halkan xadiis abal aan ku daro can barzata biraa'in la akhriyo barza la yidhaahdo uma za la akhriyo nadlat bnu cubayd alslami baa la yidhaahdaa khasiisa weeye abu barza saxaabi la yidhaahdo ma jiro oon asaga ka ahay hortiile axad loogu kukunyeeyo oo loogu naanaysa abu barza ma jiro asaga hortii qablahu laa fi ljaahiliyati walaa fi lislaam amaa bacdahu dad damboo loogu kunyeeyaa jira idan waa waxiidun fii kunyati bar abi barza alslami qaala saxaabiga wuxuu hi qaala rasul la sal lay slam laa tazuulu ma dhaqaaqayso xaggeen ka zuulayn can ilmowqif mowqifkii la taagnaa ee laysku xisaabinayay laa tazuulu qadamaa cabdin addoon labihiisa adinka dhaqaaqi mahayaan cabdin waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacum laa tazuulu qadamaa laba gomadood laba adunoo addoon leeyahay kama dhaqaaqayaan meeshay taagnayn yowma alqiyaamati maalinka aakharo riwaayatin laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati min cindi rabbihi waa xisaabta haddaa ad soo marayseen maa minkum min axadin ilaa sayukallimhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan tii wey xilligaa lagu xisaabee rabbi ad hor tahay halkaa kama dhaqaaqaysid xataa yusala can cumrihi fii ma afnaah ilaa la weyddiiyo cimrigiisu wuxuu ku dhammeeyey xataa yus'ala ilaa addoonkaa la weyddiiyo xisaab iyo su'aal iyo alla hortaagni kama dhaqaaqahayo ilaa la weyddiiyo can cumrihi cumrigiisi dheeraa ee la siiye waa nicmee fii ma afnaahu muxuu ku dhammeeyey maxaad ku dhammaysay soddon sanaan ku gaadhsiiye lixdan baan ku gaadhsiiye toddobaatan jir siddeetan ku bixisay cimrigaada maxaad u isticmaashay saacadahaadan daqiiqadahaadan bilaha sanadka maxaad ku isticmaashay idan wakhtigeennu waa cimrigeenna oo socdo dhammaanaya laakiin annagu inoo xisaabsamana hawl inoo taallaba ma ah wa can cilmihi wuxuu alla baray iyo caqligiisi baa la weyddiin fii ma facala fiih maxaad ku samaysay cilmi baan ku siiyey garaad iyo garashaan ku siiyey caqli baan ku siiyey maxaad ku qabatay ma igaga cabsatay naar ma kaga fogaatay janno ma ku shaqaysatay ma igu xurmaysay ma igaga xishoodtay maxaa lagaaga duway bahaa'imta iyo mayeedhaanka dameeraha iyo duwaagga maxaa lagaaga duway caqliga iyo cilmigii maxaad ku qabatay waa su'aal kuu taalla wa can maalihi hantidiisii baa la weyddiinayaa min ayna iktasab ilaa la weyddiiyo wa can maalihi maalkiisi la weyddiiyo min ayna iktasabahu xaggee buu ka shaqaystay xaggeed ka keentay xaggeed kala timid su-aal kuu taalla innagu biicabaal baa ku jira iyo ku jiro maasdhahaynaaye war waxan maxaaraanbaa maxaa iga soo gaadhi kara nololun baaba la raadinaya waxay dooni ha noqoto min ayna iktasaba xaggeed ka shaqaysatay bacdu salaf hantidii aabbayaashooda ay ka dhexleen bay ka tageen jamaaca min asalaf ayaa yidhi hawshaani anugu dhaxalkan kuma jiro maxaa jira aabbahay waxaan meeshuu ka shaqeeyay garan mahayo hantidaan fara badan duqu meeshuu ka keenay maadaamaanan garanayn qaadan maayo ninka dhexle ha dhaxo iskaga tageen innagu taamayna soo marto waxa ku dhaca waa la ogaan lahay ya dhaxalkay xalaalkaha wey waa xaqaygii inta caddayn nin walba alla intuu yaqaanu ka cabsadaa ilahay baa inoo sheegay innama yakhsha allah min cibaadihi alculamaa waxaa kaloo la weydiinaya wa fii ma anfaqa haddaad meel xalaal xataa ka shaqaysatay xaggeed ku bixisay hantidan lama sarsaydhee haddii meel xalaala aad ka shaqaysatood beer ka keentay xalaalah ood adigu xoogsatay tijaaree ganacsi xalaala xaggeed ku bixisay ma sarsaydhay ma ku tumatay ma qabyaalad baad ku taageertay ma gaalnimaad ogu qiilbixisay ma ummad baad ku dulantay maxaad ku samaysay aggeedgeys waxaa kaloo la weydiinayaa waa can jismihi jirhkiisii iyo gankiisii iyo lix iyo lixaad baa la weydiinayaa ilahay waxaanuu ku siiyey fii ma maxaad ku baabi'isay fii ma maxaad ku dugaysay maxaad baali kaga dhigtay illa intaad yar tahay mulaygaa cadee murqaha kuusanaysaa u boodahayaad ay ku qabanaysa maantao maskaba socotaaba ee kibir isla jabinaya ee boodboodaya ayaga dambe waad soo noqon ullagoday baad noqon gabaldhacyo baad noqon waad qaansoobi waad gergariiri calyadaad cishan waayi indhahaa ku gaabani wax walbaa yaraani wax walboo aadam u macaanabaa kuu khadhaadhaani idan waa baaliyoobaysaa wa can jismihi awooddiisi iyo quwaddiisi baa la weyddiin fiima ma ablah wuxuu ku dhammeeyey ku baaliyeeyey ku duugeeyey rawaahu tirmidi baa wari qaala xadiiun xasanun saxiix culammadu waxay leeyihiin xadiidku waa caamun makhsuus waxaa loo jeedaa waa dadka badankood ama man laa xisaaba calayhim kuma jiraan dad waxaa jira aan la xisaabaynin dadka waxba la weyddiin maayo jannaday gelayaan dadkan la weyddiina hawshu waxaa weeye waa qolihii lala xisaabtamayey qolyana waxay leeyihin waxaa kaloo ka baxahaya kuwa gaalnimadooda bannaanka ay taallay waxbaba waa layska yaqaanaa yucrafu almujrimuuna bisimaahum fa yu'khadu biاlnawaasi wاlaqdaam dhab ku turweeye jahanaba kuwa waxba la weydiin maayo kuwana xisaab ooma taallo jannada gala maxaa soo hadhay intayna qulbanayd weeye intan lala xisaabtamayo ninkay gaalnimadiisu caddayd hore u turwe falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna dadna waa maxay laa xisaaba calayhim waa ku daayeen kuwaan ayagu waa tageen jannay aadeen iyo meel khayr badan intaan waa ummadda inteeda ka badankeed wey xadiidku macnahaasi culimmadu ku fasiraan xadiidka cabdillahi mascuud ee tirmid asuu ku yimid shan buu ka dhigay xataa yus'ala hadda meesh maxaa inoo qoran shan baa inoo qoran shantaasi xadiidkii msl wuxuu isku qabtay iktisaabka iyo infaaqa wuxuuse ku daray qadiyo saddexaadoo wa can shabaabihi fii ma ablaah cumrigaa lagu weydiin si guud waxaa si gaar ahaan lagu weydiin dhallinyaronimadkaadi maxaad ku baabi'isay ilaa waa nicmo gooni ah labaatan jirka markaad tahay iyo soddon afartan jirkeed dhallinyarada tahay odayga waad ka nacfi badan tahay dhan walba marka la haddii ilaahay ku toosiyo ku suubiyo haddaad xumaatana waad ka shar badan tahay odayga waxaad kharibayso marka dhallinyaronimadana gooni baa suaal oga imanaysaadkii ibn mauud halkaa inoo jooga darsigo ilahi subxaana wa tacaala dadka su'aasha loo sakhiro allah naga dhiga ammaan la xisaabin wallahu subxana wa tacala aclam